بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الجمع جمca qaybtii asmaadaan kusoo dhex jirnay gaar ahaan ifraadkii tafniyadii jamca waxaan soo qaadanay isimka mufradka isimka musanaha hadda waxaan gelaynaa jamca aljamcu calaa nawcayn jamcu waa laba qaybood jamcun jamac jamcaasoo salimat fiihi asaga dhexdiisa ay ku nabad gashay oo ay ku badbaadday salimat ay nabad gashay fiihi jamaca dhexdiisa suuratlmufrad mufradka suuradiisii wa jamcaas waxaa lagu magacaabaa aljamca asaalima jamcii badbaaday wa huwa calaa nawcayn jamcaa saalimkaana waa laba nooc jamci mudakarin wa jamci muanasin jamac mudakar iyo jamac muanas haddaad doontana jamcu mudakarin wa jamcu muanasin labadaba jamca wuxuu qaybsamaa laba qaybood jamac mufradkiisa uu badbaaday oo uu ka badbaaday taqyiir isbedel in lagu sameeyo isbedelkaasi ama ha ahaado xuruuf lagu soo kordhiyey ama xuruuftiisii oo wax laga dhimay ama xarakaadkiisii oo wax laga bedelay intaba wuu noqon karaa mufradkaas taqyiirkaasi uu ku dhacay waxaa la yidhaahdaa jamcu taksiir laakiin taqyiirkaas hadduu ka badbaado waxaa la yidhaahdaa aljamcu saalim saalimna waxaa loo magacaabay lisalaamati mufradihi min altaqyiir cinda binaa'ihi liljamci mufradkiisa wuxuu ka badbaaday in isbeddel lagu sameeyo markii jamaca laga dhisaayey jamca saalimka ah waxaa iskula jira jamcu lmudakar asaalim iyo jamcu lmuanas asaalim wa jamcun nooca labaadna waa jamc jamcaasoo tagayarat fiihi asaga dhexdiisa suurat lmufrad mufradka suuradiisii ay isku bedeshay wa yusama waxaa lagu magacaaba taas jamca taksiir magacaasa loo yaqaano jamcu lmudakar asaalim jamci saalimkaa u ka bilaaba weliba gaar ahaan jamcu lmudakar asaalim jamcu lmudakari assaalimu saalim yay nacti u tahay ma mudakarka mise jamaca jamcay nacti u tahay marka jamcu lmudakari saalimi hadhihine jamcu lmudakari saalimu dheh jamaca mudakarka ah ee badbaaday waxa badbaaday marka waa jamaca huwa jamacaas maa dalla waa eray ku tusiyo calaa akar min itnayni laba wax ka badan oo lab ah laba wax ka badan imisaa ugu yar saddex jamaca marka wuxuu ka bilaawdaa saddex fa akfar biziyaadatin ziyaadana kugu tusiyaa ziyaadadaasoo tudaafu calaa aakhiri mufradihi mufradkiisa aakhirkiisa lagu soo kordhiyo mufradka aakhirkiisa lagu daro wahiya ziyaadadaas waxay tahay waawun wa nuun fii xaalati rafci waaw iyo nuun xaalati rafcaa naxw qad aflaxa almu'minuun mu'miniintu inay liibaaneen waa hubaal almu'minuun mufradkiisa wuxuu ahaa mu'minun nuunaa u dambaysay nuunta waxaa hadda ka dambeeya waaw iyo nuun oo ku tusinaya jamcu lmudakar mufradka xuruuftiisii wax isbeddela miyaa ku yimid maya waxna laguma ziyaadin waxna lagama dhimin xarakaadkiisii waxmaa ku yimid maya waxna laguma ziyaadin waxna laguma kor isbeddel laguma dhicin wawda nuuna xagga dambe looga daraxaa turafkuu jooga waana faacil wayaain wa nuunin wayaain wa nuunun dheh iyo ya iyo nuun fii xaalati nasbi naxu ina almuttaqiina fii jannaatin wa naar dadka ilaahay cadaabkiisa caradiisa ka dhowrsaday beero iyo webi ayay ku dhex jiraan almuttaqiin waa jamcu muttaqin yo iyo nuun ayaa xagga dambe looga daray xaalatu nas buu joogaa ilaan waa inaysimkeediye wayaain wa nuunun fii xaalati ljari wayaain wa nuunun iyo ya iyo nuun fii xaalati ljari naxw allahu caliimun bidaalimiin kuwa daalimiinta ilaahay waa og yahay aaalimiin waa jamcu aalim yo iyo nuuna xagga dambe looga daray waana majruur oo xarfu jaraa galay wa mufradu haadihi jumuuc jumuucda mufradkeedu wuxuu ahaa almu'minu almuttaqi aldaalimu saasuu ahaa wax isbedel kuma dhicin midka ugu horeeya xaalatu rafco midka dambe xaalatu nasbo midka ugu dambeya xaalatu jar wasiidat nuunu nuun baa la ziyaadiyey bacda calaamati alicraab icraabka calaamadiisa ka bacdi ayaa nuun la ziyaadiyey calaamat licraab waa midaa waawdaana ya-da ilaa xaalatu rafaca markuu joogo waawdaa lagu icraabaahe xaalatu nasbaxaa ku jirtanaya waawdaas iyo ya-daas nuun baa ka dambayda maxaa loo ziyaadiyey litakuuna si ay u ahaato nuuntaas ciwadan mid bedel ka ah can tanwiini tanwiinkii fi ismi lmufradi isimka mufradka tanwiinta ku jirtay bay ciwad ka tahay wa takuunu nuuntaasi maftuuxatan waxay ahaataa mid kor dhigan bikhilaafi nuuni tafniyati tafniyada nuuntiisa waa ka duwan tahay nuunta tafniyadiisu maksuuray ahayd wa takuunu nuuntaasi waxay ahaataa maftuuxatan wa tasqutu nuuntaasi way dhacdaa cinda alidaafati haddii la idaafeeyo muslimuun soo maaha haddii la idaafayo oo la yidhaahdo muslimuun ifriiqiya nuuntaasi waa dhaace kamaa yasqutu tanwiinu sida uu u dhaco tanwiinka alladii tanwiinkaasoo jaa ay timid nuuntu ciwadan canhu ayadoo asaga ciwadka ah ilaan tanwiinta nuuntan ay ciwadka ka tahay haddii la idaafayo soo dhici maayo haadaa kitaabun aan leedahay waa munawan laakiin haddaa idaafeedo oo tidhahda haadaa kitaabu camrin tanwiintii waa dhacday tanwiinta marka la idaafeeyo sida ay u dhacee waxa ayada ciwadka ka ah oo nuuntanahna waa dhacayaan haddii la idaafeeyo laakiin waxay u kala duwan yihiin al haddii la geliyo kitaabun al haddii la geliyo tanwiintiisu waa dhace soo maaha alkitaabu laakiin nuunta ciwadka ka ah al haddii la geliyo ayada dhici mayso oo waxaa leedahay almu'minuun ashiina waa joogtaa nuuntiina waa joogtaa shuruudu jamci lmudakar asaalim jamcu mudakar saalim shuruudiisa yujmacu hada ljamcu jamcan waxaa la jamciyaa nawcaani laba nooc oo min alasmaai asmaada ka mid ah laba nooca asmaada ka mid ah ayaa jamcaan qaata alcalamu wasifa jamcu mudakar saalim waa inuu labadaas ka yimaado ama calam ama sifo maxaa dhacay wixii nakira ah kitaabun qalamun masjidun iyo wixii la mid asmaada noocaas asmaa lajnaas jamcu lmudakaru saalim lama jamciya ayada jamc haddaa u baahantay maxaa samaynaya jamcu taqsiiraa la aade walikullin mid kasta oo minhumaa min alcalami wasifati calamka iyo sifada ka mid ah shuruudun shuruuda u ahaatay shuruud lcalam shardu shardu lcalami an yakuuna calaman waa inuu calam u aado limudakarin mudakar waa inuu calam u aado maxaa baxay calamkii muanadku iska leeyahy sida zaynab oo kale zaynabun la dhihi maayo caaqilin maxaa baxay calamkii mudakar ah laakiin uusan mudakarkaasi caaqil uusan ahayn falsbaa tusaalahaan waxaa loo bixiya waashiq calam waa yahay mudakarna waa leeyahay laga caaqil maa waashiquun la dhihi maayo khaaliyan min taai taaniif waana inuu ahaada wa in yakuuna waa inuu ahaada khaaliyan mid ka mara min taa'i taaniif taau taaniif mid ka marana waa inuu ahaada maxaa baxay calamka mudakarka caaqilka ee ka adata sida qalxa iyo xamse oo kale wa min atarkiibi tarkiibna waa inuu ka maran yahay almasjiyi walisnaadiyi tarkiibka saddex nooc u ahaa tarkiib masjiyana waa inuusan ahaanin tarkiib isnaadiyana waa inuusan ahaanin tarkiib masjiyi hadduu yahay sida siibaweyhi oo kale siibaweyhuhu la dhimaayo isnaadi hadduu yahay sida nin loo bixiyey qaama muxammadun isna lama jamci karo jamacan haddii tartiibku saddex nooc uu ahaa laba ka mida haddii la diiday in jamculmudakaru saalim lagu jamciyo halka xaboo kuu soo haray macnaheedu wuxuuya waa la jamci karaa see soo haray daafigii waa la jamci karaa mihaalu ma shuruuq shuruudaan mid oofsaday tusaalihiisu wuxuu yahay muxammadun calam waa yahay mudakar waa yahay caaqil waa yahay taawtaniis waa ka maran yahay tarkiibna waa ka maran yahay muxammaduun xaalatu afcaal muxammadiin xaalatu nasba shuruudu sifati sifada shuruudaheeda shuruudu sifati an takuuna waa inay ahaato sifatan waa inay sifa ahaato sifadaasoo limudakarin mudakar uu leeyahay maxaa baxay sifadii mu'anafkaa sida qaa'imatun oo kale caaqilin maxaa dhacay sifada muanafka laakiin muanafkaasi uusan caaqil ahayn ayadana jamacaa lama jamci karo sifada mudakarkaan dhee laakiin mudakarkaasi uusan caaqil uusan ahayn tusaale ahaan farasun saabiq saabiq waa sifo yuu sifow yahay mudakar laakiin mudakarkaasi caaqil miya maya saabiquun marka lama dhigi karo an takuna sifatan waa inay ahaato sifadaasoo limudakarin caaqilin khaaliyatan waa inay ka maran tahay min taai taaniif taa taaniif waa inay ka maran tahay qaaim qaa'imuun waa la dhihi karaa laakiin qaa'imatun maya taa taaniif waa inuusan wadanin khaaliyatan waa inay ka maran tahay min taai taaniif walaysat min baabi afcala faclaa sifadaas waa inaysan ku soconin afcala faclaa maxaa baxay sifo mudakarkeedu afcal uu ku yimaado oo muanafkeedu faclaa uu ku yimaado ayaa jirta sida axmar xamraa akhdar khadraa aswad sawdaa abyad baydaa mudakarkana afcal uu ku imaana muanafkana faclaa mudakarkaas mu'anafkiisu uu faclaa ku yimid mudakarkaas jamculmudakar saalim lama ogola in laga dhigo oo la yidhaahdo axmar axmaruun ilan mu'anafkiisii baa faclaa ku yimide waxa hadda leeyahay waaw iyo nuun laguma dari karo ama ya iyo nuun laguma dari karo mu'anafka miyaa mise mudakarkaa laga hadlaa mudakarkaa laga hadlaa mar haddii mu'anafkiisu faclaa uu ku yimid mudakarkii jamacaan looma ogola walaysa min baabi afcala facla walaa min baabi faclaana facla faclaana facla baabkeedan oo inuusan ahayn sifa waxaa jirta mudakarkeedu faclaan uu ku yimaado muanafkeeduna facla sida qadbaan qadbaa sakraan sakraa cadshaan cadshaa mudakarkii wuxuu ku yimid faclaan muanafkiina facla mudakarkaas faclaan siiqadiisu ay tahay waaw iyo nuuna ku darin qad baanuun ha dhihin walaa mimaa yastawi fiihi lmudakar waalmu'anas waana inuusan ka mid ahayn tilmaamaha mudakarka iyo mu'anasku isku si ay u qaataan oo ay ku siman yihiin tilmaamaha qayb ka mid ah mudakarka iyo mu'anasku way kala duwan yihiin oo waxaa lagu kala duwaa tusaale ahaan ta ama siiqada da kuwa lagu kala duwo waxaa ka mid ah qaa'im qaa'ima jaalis jaalis ah kuwa waxaa jira siiqada lagu kala duwo sida hadda kuwaan soo marnay oo mudakarkan afcal uu ku yimaado muanadkuna facla ama mudakarku faclaan uu ku yimaado muanadkuna facla kuwa siiqada lagu kala duwaa laakiin waxaa jira sifaat mudakarka iyo muanadku isku si ay u qaataan sida kuwa ku yimaada facuul iyo faciil iyo wixii la mid ah kuwaas jamcu lmudakaru saalim lagama dhigi karo rajulun jariix imra'atun jariix jariixatun la dhihi maayo jariix faciil yastawi fiihi lmudakar walmuanaf saas daraaddeed jariixuun la dhihi maayo mihaalu mastawfa shuruud waxaa ka mid ah mu'minun mu'minuun mu'miniin wamaa jaءa calaa suurati hada aljamci wixii ku yimaada jamacaan suuradiisa walam tataxaqaq fiihi maagaas dhexdiisana aysan ku xaqiiqoobin haadihi shuruudu shuruudan yusamaa kaas waxaa loo yaqaanaa mulxaqan biljamci jamaca inuu mulxaq u yahay shuruudihiyaa laga waayey laakiin sida jamcu lmudakar saalimaa loo icraabaa waxaa loo yaqaanaa mulxaqaatu jamci lmudakar asaalim ariiqat ljamci qaabka wax loo jamciyo alismu saxiixu laakhir laa yatagayaru shayu min asli lafdi lmajmuuc lafdiga la jamcinaa asalkiisa waa isbedela ku dhici maayaan caabidun caabiduun caabidiin qow iyo nuun ya iyo nuun alismu shabiihu bisaxiixi alaakhir isimka saxiixulaakhirka shabaha isimkaas aan ku soo sheegnay isimku aakhirkiisa ya iyo waaw ay u dambeeyaan qablahumaa saakin wa hada min alasmaa'i xaaluka xaali saxiixi alaakhir saxiixulaakhirku la yahay ummiyun waa qofka wax meel ku qoranna aan akrinin waxna aan qori karin laa yaqra' marka leeyahay macnaheedu wuxuu yahay laa yaqra' almaktuub wax meel ku qoran ma akrin karo laakiin inuu kor wax ka akriyo waan dhici kartaa oo nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam ummiyuu ahaa wamaca dalik kaana yaqra'u alqur'aan idan laa yaqra' macnaheedu wuxuu yahay laa yaqra' almaktuub walaa yaktub waxna ma qori karo qofkaas ummi la yidhaahdaa nisbatun ilaa al maxaa hooyadii loogu tiiriyey hooyadii waxay dhashay asagoo waxba aan aqoonin wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an sidii hooyadii u dhashay waxba ma kororsan waayo oo aqoona kitaabadii iyo qiraa'adii oo asalka ahaa xataa ma kororsanin waxba ma faa'iidaysan ummiyuun ummiyiin xaalatu rafcaa xaalatu nisbah iyo xaalatu jarka madcuwun kaas ayada yaa u dambayda ayada waa u dambaydana waa banaan madcuwun mid loo wacay madcuwuun madcuwiin jamcu ismi manquus isimka manquuska sida loo jamciyo tuxdafu yaau manquus manquuska yaadiisa waa la jaraa cinda idaafati calaamati ljamci jamaca calaamadiisa marka lagu soo ziyaadiyo yani fi aakhirihi aakhirkiisa marka lagu soo ziyaadiyo albaaqi yaa sooguma dambaydo ayadoo yaadaas u dambaydo waaw iyo nuun xagga dambe ka raaci yaadu maxay ku shaqlan tahay ya waa ku reebantaas ya carafka ka horeeya oo raynka ah muxuu shaqlan yahay oo kasrisan yahay ayadoo sidaasay taa waa uun un xagga dambe ka raacay ya waa adag tahay waxaa samaydaa waawda iyo yaada labadooda bacdama ay kulmeen iltiqaau saakinayn uu jiro kan horena xarfumadin uu xarfumadka iska jar yaa xarfumad ah yaada saakinada ah qablaha kasra waa xarfumad yaadani waa laamulkelimihii la soco bacdamaa xarfumadin ay tahay iyada iska jar xarafka ka horeeya muxuu shaqlan yahay kasra sooma shaqlana waxaad u roogayay dammo sababtoo ah waawaa ka dambayda yadii ma kan waawdii jamcu lmudakar saalimka xaalatu rafcihiisa iyo damadaa labadooda munaasibay isu yihiin albaaquun dheh ilaan damadan ayadaa waawda munaasib u ah albaaquuna calaa wadnaaye eh. alfaacuun ayb xaalatu nasbahana albaaqi sooma ahayn ayadaa sidaasay tahay yaadii xagga dambe ka raacay iltiqaw sooma dhicin yaadaan hore oo laamul kelimaha iska tuub kasrada dama maa loo bedela hadda damada waxaan ugu bedelayna markaas waabaa ka dambeeyay hadda laakiin yaa ka dambeeya sideeda u dhaaf maxaa leedahay albaaqiin calaa wajni alfaaciin waddo kalena waa kuu furan tahay asalkiisa inaad u celibay subxaan albaaqiyu sooma ahayn yaadaani markeedii hore mutaxarik sooma albaaqiyu ayadoo ah waawdi iyo nuuntii xagga dambe ka raace albaaqiyuun faistudkilat idamatu calaa xarfi cilatin qablahaa kasra damo xarfu cillo saara oo kasray ka horeyda kasrada xaggee saaran tahay hooyinkay saaran tahay damadu yaaday saaran tahay sax culaysaa ku jira saa la yaalaa kasrada qoyinka katuur damadana qoyinka u naqli inta awsakinayn sooma dhicin yuu ka dhacdhacay yaada iyo waawda yaada iska tuur albaaquun saasna waa loo iclaaliyaa xayaatu nisbaha markay tahay see loo iclaalina albaaqiyu soo ahayn ayadoo sidaas ah albaaqiyi dheh xaatujarta ula jeedaa ayadoo sidaas ayaa ah, xagga dambe ka raacay albaaqiyiin yaadu waa maqsuuro yaadii xaalatu nasbaha kasii dambaysa nuunaa kasii dambaysa tawaali amhaal tawaali amhaalkani wuxuu yahay laba yaa-ood iyo kasro saddexdaasoo isma raacin culaysaa ku jira see la yeelaa waxaa samaynaya kasrada ayaa waxaa laga tuura ya hore iltiqaasaklin ma dhaca mase dhic maayo waa dhaca labada yaabood midda hore kelimaha laamulkelimaha soo noqonayso ilan yaadii haddii aad ka tuurtay kasradii wa qablahaa kasra waxay noqotay xarfumadin albaaqiin saasay ku noqona al marku wato hadduusan alwadan wadan oo munakar yahay baaqin hadduu yahay see la yeelaa oo u soo celinay laamulkelimihiisii laamulgelimaa markaa usoo celelana kadibna sida haddaan u cilaalina u cilaaline baaqin baaqun baaqiin ilan waxay isleeyihiin midkan alwadka iyo midka munakarka ah midna laamtiisiamuna midna laamtiisa way joogtaa midka haddaan iclaalinay kumu ahaa midka laamtiisaa joogtay midkaan laamtiisa ay maqantahay laamtiisa ukeen usoo celi baaqiyun ka dhig kadibna iclaalka haddaan gelino qalaagelina albaqi albaaqiuun albaaquun albaaqiyiin albaaqiin saasuu noqonaa ah. jamcu lismi lmaqsuur isimka maqsuurkaa sida loo jamciyo tuxdafu alifu lmaqsuura alifta maqsuurada waa la jara cinda idaafati calaamati ljamci calaamada jamca marka lagu ziyaadiyo isimka maqsuurka mustafa oo maxaa u dambeeya alif maxaa ka horeeya fa'daas oo maftuuxa ah soo ma aha isagoo sidaasah ah waawdii xagga dambe ka raacay tiqaasootanan ah, soo dhici maayo alifta iska jara laayadaa xarfu madin ah muxuu ku noqonaa markaas mustaqawna ay xaaltu nasbaha xaaltu jarkana sidoo kale mustafa soo ma ahayn yaa xagga dambe ka raacay tiqaasootanan baa dhacay alifta iska tuur muxuu noqonaa markaas mustafayna haddaba ya-dan oo lmudakaru saalim uu ku nasbisan yahay iyo waawaas uu ku rafcisan yahay xarakada ka horeyda waa fatxo maxaa dhacay haddi xaraf meesha ka maqan bay fatxadaasi u taagan tahay xarafka meesha ka maqan oo ah aliftii marka waxaa laga arki rafcaha haa ulaa'i mustafawn mustafuuna musdaqow wa laqiitu musdaqayn wa inahum cindana almusdafaynahum cindana inahum cindanaa la min almusdafayn alakhiyaar soo maahayn ayb musdafaa musdafawn musdafayn jamcu lismi lmamduud ismka mamduudka sida loo jamciyo hamzatuhu asliya isimkii mamduudka oo hamsadiisu asal ay tahay tabqa alhamzatu calaa xaalihaa xaalkeeda ku baaqayaan watudaafu calaamatu ljamci calaamada jamca xagga dambe laga raacina quraaun macnihiisu muxuu ahaa qofka cibaadaysta mutanasibka ah quraau hamzatu munqaliba can aslin fiihi wajaani laba wajiha ku jirtay ibqaau lhamzati calaa xaalihaa saqaaun saqaaun saqaa'iin saqaa qofka wax waraabinta badan hamsadaani waa munqalida can ilan min asuqyaa laga keenay ficilkana waxaa leedahay saqaahu yasqiihi oo u lamid ramaa yarmi hamsadaani munqaliba idan can yaa laba wajaha kuugu sugan inaad sideeda u baaqi yeesho iyo inaad waaw u rogto adigoo aan fiirin maxay asalkeedii saqaa saqaa'uun saqaa'iin aw qalbu lamsati waawan min gayri muraacaati lilasl labada waa kuu furan tahay mutanahana saasuu ahaa sax saqaawuun saqaawiin inaa wawu rugto adoo asalkii aan fiirinin hamsatu masiidatu liltaaniif isimka mamduudka oo hamsadiisu ay tahay liltaaniif tuqlabu fi hadi alxaalati xaaladan dhexdeeda alhamdulatu hamdadii waxaa loo rogaa waawan waawaa loo rogaa musannaha saasuu ahaa sax idan jamaca isimka mamduudka musanihiisiiyuu la mid yahay xamraa xamraawuun xamraawin idaa summiya bihi haddii lagu magacaabo idaa summiya bihi muxuu leeyahay ya oo sidiisa isagoo amaa la jamciyo ya isagoo sidiisa xamraa ah maala jamciyo waa la soo diiday ilaa waxaan soo sheegnay sifadu inay tahay an takuuna sifatan limudakarin middaana waa sifatun limu'anafin haddii marka nin lagu magacaabo xamraa ee la rabo in la jamciyo see la yeelaa xamraa'uun tuqlabu lhamzatu waawan liannaha litaaniif fi lasli hamzatuhu masiidatu lililxaaq haddii hamsadiisu ay tahay masiida lililxaaq fa fi lhamzati wajani faqaawa calaa xale oo qalbuha waawan cilbaa cilbaauun cilbaaiin cilbaauun cilbaayiin haddii hamsadiisu ay tahay lililxaaq laba wajaa kugu bannaan inaad hamsanimadeeda u dhaafto inaad waa u rogto labada waa kuu furan tahay cilbaa waa maxay waa xididkaas qasabat alcunuq ama casab lcunuq qofka markuu xanaaqo xididka meeshaas ka soo baxaa baa waxaa la yidhahdaa cilbaa see loo jamcinaa haddaba jamculmudakar saalim see lagu jamcinaa calam miya maya ay sifa miya maya waa in isagana la yidhahdo idaa sumiya bihi haddii nin lagu magacaabo ilaa waxaan dhaannay nakirada jamca lama jamciyo sax waa in marka la yidhahdo idaa sumiya bihi cilbaa-uun hamsada sida inaa u baaqi hesho xaalatu rafca iyo cilbaayin xaalatu nasbaa cilbaa-uun inaa waa wareegto cilbaayin labadooda waa kuu furan tahay jamcu smi murakab isimka murakabkaa sida loo jamciyo almurakab alidaafi wayujmacu sadruhu murakabka idaafiga qaybta hore ayaa la jamciyaa faacilu lkhayr faaciluu alkhayr faacilii alkhayr waawda midka horaa marka raacine eh. faaciluu alkhayr oo awal nuuntiisii xaggee aaday maxaa loo jaray idaafa xaalatusbaana faacilii alkhayr abuu bakrin aabaau bakrin abuu bakryaal aabaau bakrin maxaa laga wadaa dhowr qofood oo mid kastoo kamid abuu ah la yidhaahdo aabau bakrin jamcu taksiirin waa jamcu taksiir almurakab almasji murakabka masjiga ah calaashaan wuxuu u jeedaa midkan tarkiibkiisu idaafiga uu yahay qaybta horaal alla jamcinaas oo lama dhihin qaybta hor marka hadday suuragelayn in jamcu mudakar saalim laga dhigo jamcu mudakar saalimaa ka dhiga haddaysan suuragelayn jamcu taksiiraa ka dhiga saasuu la jeedaa almurakab almasjid murakabka masjid wayistacaanu fii jamci waxaa loo qaashadaa bidawi fi rafci wadawi fi nasbi waljari murakabka oo tarkiibkiisu uu masjid uu yahay jamcan lama jamciyo sax laakiin haddaba baad soo yeele dawi waa isticmaal xaalatu rafcaa xaalatu nasbaana dawi daw siibawayhi dawi siibawayhi macneed waa maxay siibaweyhiyaal badanaa laga wadaa hadda kuwo saaxiiba lagama wado dhowr qofooda mid kuso kamida ah siibaweyhi laga wado almurakab alisnaadi xaaluhu ka xaali murakab almasji dhawutaa badda sharan dhawiitaa badda sharan nin kasta oo ayaga kamida taa badda sharanaa la yidhahdaa dhowr qofood almulxaqu bijamci mudakar asaalim jamcu mudakar saalim mulxaqiisa hunaaka asmaau baa jirta jaaءat calى suurati jamci mudakar asaalim oo suuradda jamc mudakar saalim ku imaatay birafci wاnasbi wاljari maca ana shuruuطa shuruudii alatii dakarnaaha min qablu oo hadda ka hor aan soo sheegnay lam tataxaqaq fiiha asmaadaas dhexdeeda aysan ku xaqiiqoobin faudliqa calayha asmaadaas shuruudda laga waayo waxaa lagu idlaaqay lafda mulxaq magacaasa loo bixiyey ishcaaran dareensiin darteeda loogu itlaaqay biinkhiraami bacdi shuruud shuruudda qayb ka mida inay ka maqan tahay oo ayagu jamcu xaqiiqa aysan ahayn wa minha waxaa ka mida uluu maxaa dhacay hadda jamcu lmudakar saalim waa inuu mufrad leeyahay saddex mufrad marka laysu yaraan ayaa waxaa kuu soo baxa jamcu mudakaru saalim muslimun zaaid muslim zaaid muslim yusaawi muslimuun muslimuun marka uu yaraan meeqa mufrad ugu kooban yahay saddex mufrad midkaan mufrad maba lahaaba ulug wax la yidhahdo ma leh laakiin mufrad wuxuu leeyahay min macnaahu laysa lahu mufradu min lafdihi laakiin min macnaahu oo ah duu waxaa leedahay huwa rajulun duu cilmin wa hum rijaalun uluu cilmin mufrad marka ma laha saas daraaddeeda waxaa loogu idlaaq inuu yahay mulxaq bijamci lmudakar asaalix caalamuun waa makhluuqaadka inta caqliga leh caalamuun la yidhaahdaa mufradkiisa caalam ma noqon karaa maya maxaa dhacay caalam kullu maa siwa allah wixii allah ka soo haray o dhana caalam la dhahaa caalamuunna wixii allah ka soo haray oo makhluuqiisa ah inta caqliga leh idan mufradkii iyo jamcii labadooda yaa ballaaran mufradkaa ballaaran mufradna jamciisa kama badan karo saas daraaddeed waxaa leeyahay caalamuun mufrad ma laha caalamna mufrad uma noqon karo uluu caalamuun cilliyuun waa meel magaceed waxay ka dhigan tahay ayadoo hal nin lagu magacaabay muslimuun jamcu mudakar saalimu xaqiiqaa noqon maayo mulxaqu noqonaa maa sumiya bihi araduun waa jamcu tagsiir ilaa waa jamcu ardin inkastoo jamcu tagsiir uu yahay laakiin haddana sida jamcu mudakar saalimaa ah loo icraabaa araduun waa dhulal sinuun waa jamcu tagsiir ilaa waa jamcu sanatin siintu way kordhignaad markii la jamcinaayana sinuun siintu waa loo asliya waa jamcu tagsiir laakiin sida jamculmudakar saalim aa loo icraabay danuun isagana waa sidoo kale ibnun baa mufradkiisa uu ahaa haddii la yidhahdo mufradkiisa banawun buu ahaa kadibna banuuna laga dhigay ee maxaa mulxaq looga dhigaa mufradkiisa wax isbedela kuma dhicin haddii la yidhaahdana ayadana waxaa looga jawaabaa mufradkan la jamciyey caalamna maaha sifana maaha labadooda midna ma aha shardigaasu waaye ahlun calamna maaha aha sifana ma reero ahlun ahlun reero alfaad alcuquud alfaada cuquuda alcuquud waa meesha tiradu ay ka guntanto tiradu siday usoo socoto meelay gunud ku leedahay haddana waa soo bilaabataa meeshaasay ka guntamayaa waxaa la yidhahdaa caqdi caqdulcadad waxaa loola jeedaa marka toban labaatan soddon afartan konton lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan meelahaasaa cuquud la yidhahdaa cuquuddaas waa inay ka bilaabato laakiin cishruun ilaa tiscuun intaas waa inay tagto min cishriin ilaa tisciin casharana kuma jirto miyana kuma jirto maxaa mulxaq looga dhigay ee mufrad ma laha cishruun mufrad ma laha haddii la yidhaahdo casharatun baa mufrad u ahna waxa le waa faasid maxaa dhacay jamaca waxaa la rabaa ugu yaraan inuu saddex mufrad ka kooban yahay haddii aan saddex cishruun isku darno saddex cashara haddaan isku darno waa inoo noqona cishruun mise alaasuunay noqone alaauuna noqonayn idan mufrid ma laha casharana mufrid uma noqon karto tiscuunna waa sidoo kale sifaatu lbaari caza wajal iyo sifaatka allah mima jaa calaa suurati jamc idan mulxaqay ku jiraan alwaarituun alqaadiruun almaahiduun jamc waa la dhihi waa mulxaqu bijamci lmudakar asaalim min dalika waxaa ka mid ah ismaa mutlaqan cala lmufrad bisuurati ljamci caabiduun saalimuun waa maa sumiya bihi yuu la mid yahay daba caabiduuni saalimuun yuu la mid yahay ciliyuunu la mid yahay markii inuu soo celiyo looma baahnayn ilan ciliyuuna isagoo isku dhaabe ama ciliyuun inuu halkaan soo geliyo walaa alamasaas ka joogo